wakhayrahu iyo mukaatabka cidaan ahayn labaduba way soo wada hoosgelayaan cumuumka wa fi riqaab caamilnimadaasay soo wada gelayaan riqaabka waxaa la yidhaahdaa waa qoorta xoraynteeda addoommaday ku saabsantay marka addoommadii baa noocyo ah baa noocyo kale ah mid waa adoon sayidkiisii uu leeyahay oo inuu xoroobana aan heshiis kula jirin wax hoola ah oo uu siiyo sayidkiisa si uu xoroobana ayna jirin addoonnimadiisii baaqi ku ah midna mukaatab baa la yidhaahdaa waa addoon sayidkiisa heshiis la galay oo uu ku yidhi intaa haddaad ii keento xoolaah xor baate waan ku xoraynaya intuu marka xoolihii ka keenayo mukaatab baa la yidhaahdaa bimacnaa waa addoon sayidkiisii la heshiiyey oo uu xoolo kula heshiiyey uu siinayo markuu xoolaha u dhammaystirana uu xoroobayo kaas waxaa la yidhaahdaa mukaatab marka aayadda qur-aanka markay tidhi wafir riqaab qooraha oo bimacnaa addoommada ah sekadii wax laga siiyo ma waxaa laga wadaa addoonka sayidkiisa heshiiska la galay ee sayidkiisu wax ka sugayo si uu xoroobo kaa waxa laga siiyo si uu isaga bixiyo saana ku xoroobo markaasaa laga wadaa mise waxaa laga wadaa kaas heshiis buuba ku jiraaye mid aan heshiis ku jirinoo addoon rasmiya ah inta sakadii la qaado oo sayidkiisa laga soo iibiyo oo xoolihii sakada lagaga soo gado kadibna ha la xoreeyo waa saas yacni addoon addoonnimo rasmiya ku jiron mukaatabna ahayn ha la soo gadoo ha la xoreeyo miyaa laga wadaa waa firriqaabida ah. mise waxaa laga wadaa kaa heshiiska ku jire xoolaha raadinaya uu ku xoroobi laha waxa laga siiyo kadibna ha iska bixiyo ha xoroobo wuxuu sheekhu leeyahy marka labaduba way soo gelayaan wayashmalu bicumuumihi riqaabku waa kelimo guud caamnimadeedaa waxaa soo wada hoosgelaya almukaatab addoonka lala heshiiyey iyo wakhayrahu addoonka aan lala heshiinin labaduba waa soo gelayaan addoonka lala heshiiyo sayidkiisa uu la heshiiyeyna wixii in wax lagaga bixiyo kan kaleetee wakhayrahu uu ka cabirayna in la soo gado kadibna la xoreeyo labaduba way soo galayaan buu leeyay ayb wa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an yuctaqa in la xoreeyo ama an yuctiqa inuu xoreeyo ruuxu min sakaati maalihi xoolihiisa sakada ka go'day inuu addoommo ka xoreeyo oo intuu ku soo gado addoommo sidaa ku xoreeyo dhib male buuhi dakarhu waxaa sheegay aarkaas canhu ibn cabaas ka sheegay axmed wlbukhaariyu bukhaari baa ka sheegay bimacnaa sakadii xoolahaaga ka go'aysay inaad intaad suuqa tagto ood addoommo soo iibiso kadibna addoommadii ku xorayso laa ba'sa buu leeyahy ibn cabaas ayb leanna waa meelihii sakada loogu talagalay wacan ilbaraa ibni caazibin qaal wuxuu uhi ja'a waxaa yimid rajulun nin baa yimid ilanabi nebigu u yimid sal ley slam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi dullanii itus nebi allow calaa camalin camal korkii camalkaasoo yuqaribunii ii dhoweeya min aljannati jannada ii dhoweeya oo wayubcidunii ifogeeyo min annaari naartana iga fogeeye camal jannadana ii dhoweeya naartana iga fogeeye itus fa qaala nebigu uhi actiq xoree anna samata nafta xore naf ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto naf xore oo wa fukka faki alraqabata qoortana faki yacnii qoor xidhan oo la haystana soo faki qaala wuxuu udhi yaa rasuul allah rasuulka miyaysan ahayn waaxidan mid saas manaa bimacnaa actiqi الnasama wa fukka alraqaba labadooda soo isku mid ma qoorta soo faki iyo naf xore soo isku macno ma ay ku kala duwan yihin qaala nebigu wuxu uhi sal lay laa maya isku mid maaha isku macnona maaha cidqu nasamati naf xoraynteedu waxa weeye oo laga wadaa an tufarada ama an tafarada inaad la keli noqoto bicidqihaa xoraynteeda ah, tafarada bimacnaa tatafarada waa inaad adigu la gooni noqoto oon cidina kula wadaagin ood keligaa intaad soo iibiso aad sidaa ku xorayso ama aduguba aad leedahayoo adoonta aad leedahay ama addoonka aad leedahayba aad xorayso oon lagula wadaagin xorayntiisa taa waxaa la yidhaahdaa cidqu nasama la dhaha cidqu adaa iskale si buuxda u xoraynaya xoolahaagii basaad ku bixisa ayb wa fakku raqabatina an tuciina waa inaad kaalmayso fi amaniha lacagteeda dhexdeeda waa inaad ugu kaalmayso waxaa laga wadaa bimacnaa lacagtii inaad qaar ku bixiso sidaa marka ay ku xorowdo taana waxaa la ydhahdaa fakku raqaba bimacnaa inaad ka qayb qaadato waa addoon eh, xoroobaya ama la xoraynayo inaad lacagtiisii qaar bixiso qaarna dad kala bixiyaan sidaasoo kaleeto uu ku xoroobo taa waxaa la ydhahdaa fakku raqaba oo adiga maada wada xorayn markaas qayb baad ka tahay rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey wadaara qutni iyo daara qutni baa wariyey kadalika waxaa wariyey abu daawuudin tayaalisi bayhaqi bukhaari fi ladab almufrad iyo hayrkoodba sanadkiisuna waa saxiix waxaa saxiixiya sanadkiisa xaakim dahabi baa ku waafaqay iyo qolyaha musnadka xaqiijiyey waxay leeyihiin xadiiku waa xadii saxiixusanad ayb muxuu faa'iidaynayaa marka wuxuu faa'iidaynayaa qoor in la xoreeyood xoolahaaga ku bixiso iyo mid xoroobaysa inaad wax ku darto labaduba waxay soo galayaan yani waxa weeye wuxuu u deliishanayaa labaduba soo gelayaan wafir riqaabi labaduba inay soo gelayaan oo sekada wax lagaga bixinaya macna wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam wuxuu idhi alaaatun saddex kulluhum dhammaantood xaqun xaq weeye cala allahi alla korkiisa xaq weeye maxaa alla korkiisa xaqa cawnuhum waay cawnuhum alaaatun xaqun cala allahi cawnuhum inuu u kaalmeeyo alle ayay xaq ku tahay saddex ruux alghaazi midka duulay fii sabiilillaahi jidka ilaahay ku duulay nin ilaahay diintiisa u nusraynayo xaqiijinayo yacni faafinahayo u dagaalamaya kaa isaga ilaahay baa xaq isaga dhigay in uu caawiyo u kaalmeeyo ka labaadina waxa weye walmukaatabu midka lala heshiiyeoo sayidkiisu la heshiiyey alladii kaasoo yuriidu doonaya alada'a gudid doonaya aladaa inuu iska gudo xoolihii lagu lahaa sidaana ku xaroobo ka doonaya wa ka saddexaadna waxa way wannaakixu midka guursanaya almutacafifu ee isdhowraya bimacnaa wuxuu u guursanayaa litacafuf inuu isdhowro oo iska dhowro iska ilaaliyo zinada ama xumaan iska ilaaliyo qasadkaasuu ku guursanaya rawa waxaa wariyey xadiidkaasi alhamsatu shantii baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi sheekh albani sanadkiisu xadiidka waa qawi wey wuxuu kutusayaa oo hadda loo deliishanayaa addoonka sayidkiisa la galay cahdiga iyo ballanta xoolana kula heshiiyey allahabaa xaq isaga dhigay inuu caawiyo xoolahan sakadan ayaa leh allah tabaaraka wa tacaala waa xoolo uu xaqu isagu waajibiyey waay mar hadday sidaas tahay kan uu ilaahay xaqa isaga dhigay inuu caawiyo waa in laga caawiyo saas way macana waa in laga caawiyo ayib saasaa loo deliishanaya wafi riqaabidaasuu marka soo hoosgelayaa wey in wafi riqaabida mukaatabuuntu in iyaga loola jeedo oo addoommadaasi heshiiska ku jira sayidadooda la heshiiyey xoolihii in lagaga bixinayo ama qaar lagaga bixinayo wixii ku laaban oo sidaasi ay ku xoroobayaan aayadda wa firriqaabi in sidaa laga wado waxaa qaba aarkaa qaba culimmada badankood lay thawri xanafiyada shaaficiyada waxay leeyihiin waxaa laga wadaa mukaatabiinta laga wada oo sakadaa laga caawinayaa si ay u xoroobaan ama maali iyo axmed iyo abu hawr iyo abu ubayd iyo waxay leeyihin bukhaari iyo ibnu mundirna way u iisheene ayagu waxay leeyihiin ma ahee addoon aan mukaatab ahayn baa la soo iibinaya markaasaa laga xoraynaya adiga waxa weeyaan wafir riqaabida sida imaamku uu sheekhu maray cumuumkeeda ee muxuu ahaayey waa soo hosgelaya oo imaamu zuhri caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay labaduba waa gelayaan waana sida showkaani iyo khayrkii ay dooranayaan marka labadaba waa laga xoraynaya macnaha mukaatabkana waa laga siin hadday wax ku laaban yihiin in xoolihii sakada ahaa addoommada lagu xoreeyana oo inta la soo iibiye la xoreeya iyaduna waa soo hoosgelaysa macnaha ayb masalada hadda ku saabsan ee addoommada iyo xorayntooda iyo ku saabsan waa masale hadda taqriiban aan macmuul bihi ahayn hadda laguma camalfalo de caalamka hadda addoommo ma jiraan addoommo ma jiraan inay dadku addoommo sii ahaadaan oo addoommo jiraanna maqsad ma aha sharci ah maqsad sharci ah ma aha shareecadu waxay timid oo nabiga lagu soo dejiyay sal alay wasalam iyadoo carabtu is-addoonsato asbaabta addoonsiga ku timaadana ay fara badan tahay oo asbaab fara badan addoonsiga ku yimaado shareecadu markii ugu horraysayba waxay cidhiidhiday sababta keeni karta is-addoonsi wixii kaloo dhan bay meesha ka saartay hal sabab bay ku soo reebtay oo ah dagaalka iyo jihaadka ciddii lagu qabsado oo iyadana laasim aynan ahayn inuu addoon noqdo layska sii dayn karo muxuu ah la xorayn karo wax laga qaadan karo jidkaa keliya ku soo reebtay haddana shareecadu markii dadkii ay sidaaba addoomma ku noqdaan waxay aad ugu dadaashay in addoonnimada laga saaro kafaaraadka inta badan ama kafaaratu dihaarka nin xaaskiisa dihaaray ama kafaarada dhaarta ama kafaarada ruux muslima ruuxa khada iyo gaf u dilay kafaaraadka yani waxaa loo yani waxa weeye waxaa ka mida taxriiru raqaba inuu ruuxu qoor xoreeyo ama ninka xaaskiisa maalan maalin ramadaan u galmooday kafaaraadka inta badan qoor xoraynteed baa ku jira lanna shaaricu wuxuu rabaa in dadka addoonnimada laga saaro sekadiina masaarifta lagu bixiyo ayaa laga mid dhigay oo la yidhi waa in laga caawiyo si ay u xoroobaan marka mar hadday sidaas tahay yacni dadka in addoonnimada laga saaro oo kii adoon haystana uu xoreeyo oo dadku ay xoroobaan waa maqsad ka mida maqaasida shareecada yacni la dhihi maxaa loo waayey addoommo loo waayey leanno shareecada marka horeba inay addoommo jiraan laasim kama dhigayso sidaas weeyaan ayb culimmada qaar ka mida wafi riqaabidaasi cumuum kaley u sameeyaan baabu alghaarimiina haarimiintiibuu baabu yahay alghaarimiin khaalimiinta waxa la yidhaahdaa waa dadka daymaysan xuquuq baa loo haystaa ama lagu leeyahay marka in e, e, la dayn bixiyo oo culayska lagaga qaado sakadiisaa lagu siiyo taas wey macnaha can anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu udhi ina almas'alata baryadu la taxillu xalaal ma aha ilaa lialaatin saddex ruux mooye cid kale xalaalu maaha baryootanka iyo dawarsiga lidii <clears throat> faqrin mid faqri u saaxiiba mooye cid kale xalaal uma aha faqrigaasoo mudqicin cara riday ruuxa dhulka ku riday oo ula kiclaay aw amase lidii qurmin mid dayn u saaxiib ah mufdicin oo foolxun yani xadda dhaafay wey ow amase lidii damin mid dhiig u saaxiibah oo muujicin xanuujinaya waa maktaan soo marnay soo ma xadiidka axmed baa abu daawuud waan soo sheegnay inuu daciif yahay oo sanadkiisa uu ku jiro in la yidhaahdo abubakr alxanafi oon la garanayn alimaam albukhaarina uu yidhi xadiidkiisu ma asaxayo saas daraaddeed xadiidku waa daciif mu'alifkuse wuxuu u deliishanayaa <coughs> inuu ku yidhaahdo khaarimka ruuxa daynta lagu leeyahay daymaysan ee sakada wax ku yeelanaya waa ruuxa ee muxuu ahaayey muxuu ahaayey daynta lagu leeyahay ee haddana faqiirka ah laakiin nin xoolo haystoo dayn lagu leeyahay sakada waxba laga siin maayo xaggee baa laga qaadanayaa wuxuu ka qaadanayaa meesha uu yidhi lidii faqrin waxaan u jeedaa lidii qurmin mufdic yacni waa eh, daymaysan yahay waana dayntiisu waa dayn xadaaf ah oo wuxuu isaga bixiya ma haysto kaa unbaa uun laga caawin laakiin nin wax haysta laakiin markaa daymaysan waxba laga siin maayo saasuu doonayaa inuu ku yidhaahdo sidaas daraaddeed baa xadiidku mar dhow buu inoo soo hormaree mu'alifku gadaasha xadiidka wuxuu yidhi wa fiihi ana alghaarima laa ya'hudu maca alghina ruuxa haniga ah hadduu daymoobo isagoo hani ah waan daymaysnahay darteed ama wuu daymaysan yahay darteed sekada wax laga siin maayo saasuu u deliishaday laakiin xadiisku waa aciif xadiisku waa daciif oo ma sugno wacan qabiisata bni mukhariqin alhilaali qaala wuxuu yidhi taxamaltu waxaan xambaaray oon qaaday xamaalatan ayaan qaaday wax la qaado xamaalada waxaa la yidhaahdaa waxa insaanku uu qaado oo dusha u rito oo uu u daynsado si uu dad u heshiisiiyo masaalixda caamka iyo danaha caamkaa baad wax u qaaday waxbaad u daymatay dad islaynaya heshiisiintood baad wax u daymatay waxay isku laynayeen baad ka qaadoo tidhi anaa bixinaya xamaalada taasaa la dhaha ah. marka yacni taxamaltu waan xambaaray buu yidhi xamaalatan wax la qaado oo dadka laga qaado oo dayn loo qaado oo heshiisiinoo dadka lagu heshiisiyo taasaan qaatay buuhi anaa tunka u ritay fa ataytu markaasaan imid buui rasuulalahi baanu imid sal lay waslam as'aluhu xaalaan weydiisanayo fiihaa xamaalada dhexdeeda xamaaladii baan marka wax ku weydiisan waxa rasuulilah hallay caawiyo hallay caawiyo yacni xoolahaasaan qaaday oon dadku heshiisiinahayay ee xoolihii marka hallayla bixiyo ama hallayga bixiyo fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal aqim joog xataa ta'tiyanaa ilaa ay noo timaaddo alsadaqatu sakadu ilaa ay noo sakiya sadaqaad baan sugaynaaye intay naga soo gaadhayso iska joog buudhi oo fana'mura markaa aan amarno laka adiga biha iyada oo markay noo timaado qaybaan kaa siina de waa kuu amraynaayo waxbaa lagaa siinaya uma kadibna qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata baryadu laa taxillu xalaal ma aha liaxadin ruuxna xalaalu ma aha ila liaxadi alaatin saddex ruux midkood mooye sina xalaal uma aha cidnamana xalaal uma aha ilaa saddex ruux mid ka mid ah unbay xalaal u tahay baryadu baryootanka iyo dawarsiga iyo gacmohoorsiga ayb rajulun weeye midka koowaad saddexdooda ka hore waxa weeye rajulun nin weeye oo taxamala xambaarsaday xamaalatan wax dadka laga qaado wax dadka laga xambaaro oo culays ah oo dayn ah ayuu qaaday saasuu dadka kaga qaaday ayb faxallad way bannaan tahay oo xalaal bay u tahay low isaga almas'alatu baryadii iyo weyddiisigii baa marka xalaal u noqday xataa yusiibahaa ilaa xamaaladii uu qaaday uu helo uma kadibna yumsiku wuu daynaya marka wuu joojinaya yacni eh, xataa taajirba ha ahaado hani haystaba ha mar hadduu masaalix iyo danac caama uu u daymoobay sidaana uu ku qaaday culays waa u bannaan inuu dadka hor istaago oo dadka u bandhigto oo uu yidhaahdo war ila bixiya laba qabiiloo islaynaya dad isku xun dhibaato weyn ayuu maslaxa ahaan yuu u qaaday marka la dhihi maayo aradan adaa taajiro dee xoolaabaad haysataaye ha baryootamina xoolaha iska bixi la dhihi maayo ee xaq buu u leeyahay inuu dadka weyddiisto in lala bixiyo ilaa uu ka helo oo markaa uu bixiyo wixii markuu helo bas uma yumsik markaa waa joojinaya waa kaafaysana wixii inta ka dambeeya ma sii wadi karo uma bannaana macna wa rajulun weeye ninka labaad ee baryadu u bannaanta ninkaasoo asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun musiibo yacni musiibo wax baabi'isa sida daadadkaoo kale iyo dabka oo kale iyo masaa'ibtaasaa la yidhahda yacni dhulgariirka iyo masaa'ibtaasi dadka ku dhacdaa la yidhahda asaabatu ninkaasoo ay asiibtay jaa'ixatun mid wax baabi'isa musiibo wax baabi'isa taasoo ijtaaxad baabi'isay maalahu xoolihiisii baabi'isay ayib faxallad isagana way u bannaan tahay lahu faxallad xalaal bay u noqotay lahu isaga almas'alatu baryadii xataa yusiiba ilaa uu helo qiwaaman wax uu nafta ku toosiyo oo min cayshin nolol ah oo kaafka la hoos dhigo waxaa la yidhaahdaa qiwaamka oo yani loo yaqaanaa eh, mxuu ahaay waa waxa eh, xaajadiisu ku istaagayso maa taquumu bihi xaajatuhu wayastaqhnii bihi wax baahidiisa ay ku istaagto oo uu ku kaaftoomo ayaa la qiwaamka ayb qiwaaman wax xaajadiisa iyo baahidiisu ku istaagto oo min cayshin nolol ah ilaa uu ka helo ayay baryadu u bannaantay aw amase qaala wuxuu idhi sidaadan sidaadan wax baahidiisa awda oo min cayshin nolol ah sidaad oo siinka la hoos dhigo waay haddii siinka la kordhigoo sadaad la yidhaahdo marka macnuhu waa isbadalaya saas macna oo isaabada la yidhahda alisaaba fi nutqi waalra'yi ayaa la yidhaahdaa sadaadka sidaad baa hadda laga wadaayo waxaa laga wadaa maa tasud bihi alxaajatu waalkhalal baahidiisa wixii awdayaa la sidaad marka isku macno dhow qiwaamka iyo sidaadku isku macno dhow marka marka awdu waa shakiyo ma sidaad buu yidhi mise qiwaam buu yidhi <clears throat> kana waa ninka labaad <clears throat> oo macna wax weeyaan waa ruux musiibaa ku dhacday xoolihiisii gubtay daadad baa qaaday dhulgariir baa ku dhacay burbur kalea yimid nin xoolala buu ahaayo xoolihii baa saa kaga dhammaaday ninkaasi waa baahan yahy waxaa u bannaan marka maadaama xoolihiisii baabba'een inuu dadka weyddiisto oo hor istaago oo baryootamo oo ilaa uu wax noloshiisa uu ku istaajiye ka helo wax noloshiisa uu ku istaajiyo oo uu ku kaaftoomo isagana ilaa uu helo baryadu u bannaantay warajulun weeye ka saddexaad nin oo asaabatu ay asiibtay faaqatun faqri uu asiibay baahi iyo faqri baa ku dhacay xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdeen alaaatun saddex oo min dawi lxija dadka caqliga u saaxiibkaa ka mida oo min qowmihi dadkiisa ah tolkiis iyo dadkiisa ah ilaa ay ka yidhaahdaan laqad asaabat xaqiiqiya waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun walle hebel ilaa isaga marhaati kacaan faxallad xalaal bay u tahay low isaga almas'alatu isagana baryadii xataa yusiiba ilaa u helo qiwaaman wax noloshiisu ku istaagto oo min cayshin nolol ah aw amase qaale wuxuu sidaadan wax awda baahidiisa oo min cayshin nolol ah wax lagu noolaadaa macnaha <clears throat> waa ka saddexaado waa ruux faqri ku dhacay baahi iyo faqri baa ku dhacay ilaa saddex nin saddex ruux oo caqli leh dadka waalwaalan aan ahayn carruurta caqligoodu naaqiska yahayna aan ahayn saddex ruux oo caqli leh oo dadkiisaa ah baa layidhi qaraabadiisaah min qowmihi maxaa loo yidhi waxay leeyihiin li'anno xaaladiisa hoose waxa ogaan kara un waa dadka qaraabadiisaah xaaladiisa hoose waxa ka markhaati kici kara waa qaraabadiisa wey maadaama iyagu xogogaal u yihiin ayagaa marka markhaati furi saddex ruux oo caqli leh oo ehelkiisa iyo qaraabadiisa ah ilaa ay ka markhaati kacaan oo yidhahdaan war hebel faqri baa ku dhacay heerka markay gaadho isagana waa u bannaan tahay baryadu ayib ilaa isagana wax uu noloshiisa ku hagaajiyo ku toosiyo oo ku kaaftooma helo wuxuu nebigu sal lay slam famaa siwaahunna wixii ka soo hadhay saddexda oo min almas'alati baryada ah yaa qabiisatu qabiisow fa suxtun waa xaraam ya'kuluhaa wuu cunayaa saaxibuhaa cidda baryootantay ee soo bariday ee soo dawarsatay wuu cunayaa suxtan ayadoo xaaraama buu cunaya ayadoo xaaraama buu cunaya rawa axmed waa wariyey oo muslim wanasaa'i abu daawuud marka saddexdaas laba ruux ayagu waa fuqara iyo masaakiin waa labada dambe nin xoolihiisii baabba'eenoo baahan iyo nin faqri iyo baahi ku dhacdo isagana baahan labadaasi waxay soo gelayaan labada sinfi ee hore oo innama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin bay gelayaan kan soo qaaday xoolaha ee xoolaha qaaday ee maslaxada caamka u qaaday ee dadka ku heshiisiinaya kaasina wuxuu gelayaa man taxamala xamaalatan buu gelaya oo isaguna ee weyddiisigaa u bannaan weydiisigii maadaama uu u bannaan yahay <clears throat> sekadii waxba laga siinaya oo wuxuu soo gelayaa waalghaarimiina buu soo galaya waa daymaysan yahay masaalixdii iyo danaha caamkuna u daymoobay sidaas daraaddeed waa in sekada wax laga siiyo sheekha culimmo kaleetaa la qabtee wuxuu qabaa ninka noocaasa ee ghaarimiinta wax loo siinayo ee yacni halkaas soo galaya waa markuu yahay daymoobidda u dheer tahay inuu faqiir yahay laakiin hadduu qani yahay masaalix caamaba ha u daymoobee waa inuu iska bixiyo sekada waxba kuma laha qaydkaasi xadiidka uu deliishanayo waa daciif sida sawaabkaana waxa weeye ruuxa masaalixdii iyo danaha caamka u daymoobay ama hani ha noqdo ama faqiir ha noqdee waa in lagala qayb qaato <coughs> oo sekadii wax laga siiyo oo sadaqadii laga siiyo oo dadka weydiisto oo la caawiyo ilaa uu mxuu ahaay iska bixiyo wixii uu danaha caamka iyo masaalixda u qaaday saas man saasaan hadda loo daliishanaya xadiisku wuxuu ku cadiyey sida axaadiista horeen soo marnoo kale baryadu asalkeedu inuu xaaraan yahay baryada iyo dawarsiga iyo dadka la shaxaadayo asalkeedu inuu xaaraan yahay wixii sidaa lagu helana inuu suxti iyo xaaraan la yahay allahumma qaybahaa shareecadu soo reebtay mooyaane istinaha ku yimid mooye asalku waa xaaraan ayb baabu sarfi fii sabiili illaahi wabni sabiil wuxuu baab u yahay asarfi bixin zakadii lagu bixiyo fii sabiilillahi jidka ilaahay lagu bixiyo wabni sabiili socotadana lagu bixiyo yani mxuu ahaayey wlhaarimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiil labadaasuu isku xidhay baabkan haddaan soo dhaafnay wuxuu ku xijiyey marka wa fii sabiili illaahi wabni sabiili buu hal baab ka wada dhigay fii sabiiliillaahida waa laysku haystaa fii da sinfiga sakada wax ku leh maxaa laga wadaa jamaahiiru salaf fuqahadii salafka iyo mutaqadimiintii iyo muta'akhiriintaba waxaa loo badan yahay fii sabiiliillaahiduu inay khaas ku tahay khusaadda jihaadka iyo duulaanka iyo ciidamada inay khaas ku tahay baa loo badan yahay oo sinfigaasi ayna soo gelaynin majaalaadka kale khayrku ayna soo gelaynin bacdu ahlilcilmina waxay qabaan fii sabiilillaahida waxaa soo gelaya majaalaadka khayrkoo dhan bay soo gelaya oo masaajidii baa soo gelay dhismaheeda waxaa soo gelaya madaaristii sidaas halkaasay maryan wixii intaa ka gedisan fii sabiililaahi wax lagu siin maayo bay qabaan waana sida loo badan yahay oo masaladu waa masalo dood badan ku jirto ee macnaha fii sabiililaahida baa horaanna laysku khilaafsanaa haddana laysku khilaafsanya ayib muxuu ahaayey sida hadda culimmada hadda joogtahay saas ayagana isugu khilaafsan oo qaar waxay leeyihiin sekada laguma bixin karo majaalaadka khayraadka oo dhan siddeedda sinfi ee aayadu sheegtay basaa lagu bixin karaa fii sabiilillaahi doona caam ma ahee waxaa uun gelaya jihaadka iyo qaswigii qusaada gelaya sidaasi waa macnaha loo badan yahay waxyaalaha ay ku rajaxayaan waxaa ka mid a aanka kariimka fii sabiilillaahi kelimadaas isticmaalkeeda marka la dabagalo intiisa badan wuxuu u isticmaalaa duulaanka iyo dagaalku uu isticmaalaa marka waxay leeyihiin waa isticmaal khaas ah oo qur'aanka kariimka ah sida qaalibka ah aayadihiisa laga ogaaday wey waa midda labaade waxay leeyihiin wa fii sabiilillaahida haddii laga dhigo majaalaadka khayrka oo dhan la camimo saas lagu fasiraayo siddeeddii sinfi ee lixdii toddobadii sinfi ee kale baa macnahoodu burayaan maxaa yeele wa fii sabiilillaahi haddii khayraadkaoo dhan laga wado hadda iyadaaba ku fillaan lahayde maxaa maxaa laga sheeg kuwa kale waa lilmasaakiini fuqaraa'i waalmasaakiniina waalcaamiliina calayha wa fii sabiilillah maxaa inta kale laga sheegay wayba soo geli lahaydba fii sabiililah hadday saa u macnaha laga wado inta kalebaa soo geli lahayd marka macnola'aan baa ku dhacaysa hadda sheegidda kuwan la sheegay haddii caamkaasi loo daayo adiga wax weeyaan siyaabahaasay u deliishanayaan ayb majmacu alfiqhi alislaami hadda oo culimmada waaweyn ku jiraan oo raabitada taabicsan sheekh bin baaz iyo hayrkii culimmo waaweyn ku jiraan waxay leeyihiin husaadda iyo jihaadka iyo dacwada waa lagu bixin karaa bay leeyihin khaasatan dagaalkii iyo wixii ku saabsanaa dowladuhu dee wasaaraday u samaysteenba marka laakiin dacwadii baa dayacan bay leeyihin talabaad dagaalka hadda jiraay intiisa badani wuxuu ku wajahan yahay waa dagaal aqaafi ah oo fikri ah oo muslimiintii baa diintoodii laga shekogelinaya qaar ka midana lagaba saarayaaba cid danaynaysa oo ama dawlad danaynaysa ama nidaam danaynaya dacwadii in wax lagu bixiyana waa yarya ta kale waxay leeyihiin jihaadku waa wasiilo haayadii yesuna waxa weeyaan dacwada wey inay dadka diintu gaadho waay marka haddiiba wasiiladii ay ku bannaanaatay haayadaa ka sii xag jirta haayada ayaa ka mudan in lagu bixiyo oo dacwadii oo mubaashir ah dacwadii oo toosa adiga wax weeyaan ra'yigaas ilaa xaddi maa waa wajih in la yidhaahdo bal majaalaadka kale khayrka haba laga doodee laakiin dacwada iyo wixii ku saabsan ducaadda iyo dacwada iyo halkaa iyada ah fii sabiililaahida in la geliyo aad bay runtii munaasibltawliba waqtigan hadda la joogo man haaatan xilligan hadda la joogo wabni sabiilidaasi iyadu waa ruuxa socotadaa ruuxa socotada safartaa sahaydu ka go'day in sikada wax laga siiyo si uu safartiisa u dhammaystirto imaamu shaafici wuxuu gelinayaa sidoo kale ruux safar u bixi raba gurigiisiibuu joogaa laakiin safar buu geli rabaa xalaal ah oon xaaraan ahayn wixii uu safarta ku gali lahaana ma haysto sakadaa laga siinayaa si uu safartiisa u galo ibnu sabiilku keliya maaho nin socoto dhexda isagoo maraya sahaydu ka gode mid safar aadi raboo sahayla'aanana waa laga siinbulay isaguna waa soo hosgelay ayb can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu yidhi laa taxillu xalaal ma aha asadaqatu sakadii xalaal ma aha ila lianiyin nin hani ah xalaal uma aha nin waxhaystoo ladan sakadiiyo sadaqadu xalaal uma aha ilaa fii sabiilillaahi jidka alle dhexdiisa inay xalaal ugu noqoto mooye oo see wey macnaha bimacnaa waa hani laakiin jihaad buu ku jira waa ciidan waa duulaan marka dagaalkiisa iyo hubkiisa iyo wuxuu ku dagaalamayo iyo tiknikada iyo eh, isaga laftiisa iyo haniba ha ahaadee xoolaha sakada ah waxbaa laga siinoo lagu bixini halkaa marka wuu ka soo geli karaa isagoo qani ah hadduu haazi yahay sakada waxbaa laga siinaa la dhihi adan adiga qani baa tahay masaakiinta mujaahidiinta masaakiinta basaale la dhihi maayo ayib halkaas ila lianiyin laa taxilu sadaqatu lianiyin eh ila fii sabiili illah wabni sabiili in yahay mooye inuu duulaan ku jiro ama ruux socotaa uu yahay mooye aw amase jaarin mid darisa ah. mooyaane faqiirin oo baahan kaasoo yutasadaqu lagu sadaqaysanayo calayhi korkiisa oo fa yuhdii hadiyaynaya laka adiga kuu hadiyaynaya wixii lagu sadaqaysa ow amase yadcuuka kuu yeedhaya mooye oo gurigiisa kuugu yeedhaya rawahu abu daawuud baa wa fii lafdin bimacnaa waxa weeye xoolaha sakadu xalaal umaaha ilaa saddex mid umboy xalaal ugu noqon karaa inuu duulaan ku jiro xalaal bay ugu noqon karaa inuu ibnu sabiiliyahoo socoto yahay oo sahaydii ka go'day xoolihiisiina ay ka fog yihiin waay macna oy ka dheer yihiin markaana xalaal bay u tahay in mid faqiir ah ama miskiin ah oo sakadii la siiyey adigoo qani oo taajira uu kuu yeedho ama sakadii la siiyey isaga la siiyey wax kaa siiyo isaga faqiirnimaa lagu siiyey ama miskiinnimaa lagu siiyey adigoo qaniya buu ku siiyo ku yidhi ho waad qaadan karta markaa ama meahe gurigiisu kuugu yeedhayoo cunto uu sameeyey iyo wuxuu hagaajiyey buu kaalay wax ka cun ku yidhi xoolahanna sakay ka soo jeedaan adiguna hani baa tahay waad cuni marka laanna adiga toos laguma siinina kii la siiyo oo miskiinkaee baa adiga ku siinaya markaa saas maana saddexdaa midkood mooye hani si kale sadaqadiiyo sakadu xalaal uguma ah wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa taxilu xalaal maaha alsadaqatu zakadii xalaal maaha ila lihaniyine nin hani ah sadaqadu xalaal uma aha ilaa lihamsatin shan midkood mooye shan midkood hadduu yahay isagoo hani ah way u bannaan tahay licaamilin mid shaqeeyey calayhaa sakada korkeeda ka shaqeeyey waa kaan soo marna walcaamiliina calayha soo ma sekadiibuu wax ka soo uruuriyey wuu soo shaqeeyey waxbuu ka soo qabtay taajirba ha ahaadee ujuuradiisii buu leeyahy markaasi wuxuu ku mudanayaa dadka sakada soo uruuriyey ee ilaaliyey ee xifdiyey ee qaybinteeda ee wax ka qabtay halkaas ujuuro wuu ka qaadan karaa ow amase rajulanin oo ishtaraaha iibsaday bimaalihi xoolihiisa ku iibsaday ama nin taajiraata sekadii dadka la siiyey baabaad ka gadatayba marka adiga laguma siinine laakiin iibsi bay kugu soo gashay ayadana waa sax aw amase haarimin inuu yahay mooyee haarimin nin daymoobay oo masaalix caama u daymoobay ama lafihiisaba u daynoobay waa hani laakiin hadda waa daymaysan yahay dayn bay naftu la haysaa iyadana waa u bannaantay ow amase haazin mid duulaya fi sabiililahi jidka ilaahay ku duulaya inuu yahay mooye waa mujaahid jidka ilaahay ku dagaalamayo halkaasuu ku mashquulsan yahay iyadana waa la siin yani haba noqdo haniba ha noqde aw amase miskiinin miskiin oo tusudiqa lagu sadaqaystay calayhi korkiisa bihaa sadaqadii oo faahdaa hadiyeeyey minhaa sakada xaggeeda ka hadiyeeyo liqaniyin oo hadiyeeyey nin qaniah mise miskiin baa la siiyey faqiir baa la siiyey asagiibaa haniga sii siiyey ayib waxaa wariya abu daawuud oo bnu waxaan u tegi doonnaa oon arki doonnaa xooluhu ee marka magac lagu bixiyo oy gacan gaadhaan sifo lagu bixiyo oy gacan ku dhacaan gacantaas labaad ay ku dhacaan ayaduna niyaday ku bixinaysay xooluhu xugumkeeda qaadanaya sekada maalan miskiinka la siiyey wuu ku tasarufi karaa isaga la dhihi maayo meeshaas kuma bixin kartid iyo qani ma siin kartid iyo wuu ku tasarufi karaa hadduu qani siiyo qanigiina markaa waxaa siinayo hadiyad u siinaya miskiin saa ku qaadan karaa marka ayib hadiyad ahaan buu siinay macnaha baahi ahaan uma siinay xadiidka isaga ah sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay sheekh mursal iyo musnad labadaba waa ku yimi aa'ifa min ala'imma waxay rajaxayaan buu leeyahay musnadka oo muxuu ahaayey jamaacadaasna waxaa ka ah xadiidka rajaxaya inuu sugan yahay ibnu khusayma iyo ibnu jaaruud iyo xaakim iyo dahabi sheekh wuu saxiixinaya sheekhu marka wuxuu ihi wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa haada alkhaarim khaarimkan xadiiska ku yimidee sekada wax uga bannaan yihiin lagu xambaarayaa calaa man taxammala xamaalatan ciddii xambaaray yacni xamaalo iyo dayn qaaday liislaaxi daati albayn dadka heshiisiintooda darteedna u qaaday khaarimka kaasaa lagu xambaaraya laakiin nin khani ah oo lafihiisa u daymoobay ee maslaxa caama aan u daymoobin kaas maya buu leeyahy waa hore aan usoo marnay uu kamaa fii xadiii qabiisata qabiise xadiidkii sidii ku soo hormartayba laa limaslaxati nafsihi naftiisa maslaxadeeda mid u daymoobay ma aha marba hadduu qaniyo xoolo leeyahay hade waan daymoobay xoolo kaa bixiyaad haysataa waa haddii la yidhaahdo akhniyada daymaysan sekada ha la siiyana nin aan sekada wax ku yeelanaynin maba jira la'anna hani aan daymaysnayn inaad heshaaba hadda yar soo ma ninka ugu xoolo badan waddanka sharikada unbuu u daymaysan yahy xilli walba dayn buu ku jiraa oo inta badan tijaaradii iyo ganacsigiba waxay ku salaysan tahayba dayn sii qaado oo haddana soceli oo haddana dayn kusoo qaado marka taajirkii waa daymaysan yahay ah, nin lixdan baabuur le lixdan baabuur lixdan baabuuro waaweyn baa u shaqeeya ayaa maalin dhawood waxaa laga waayay boqolku war intaasoo milyan oo daynaan ku jira marka isagii nin lixdan baabuur leh haddii la yidhahdo sekada ha la siiyo calaaandayn waa damaysan yahay hadda kulligeen dayn baynu wada marka waxa weye sekadii wax ku wada yeelanayna sooma marka sidaas daraaddeed waa ninka daymaysan ee haddana dayntii aan iska bixin karin ama haniga iska bixin kara daynta waa daymaysan yahay wax loo siin maayo saasuu sheekhu wataa macna liqowlihi odhaahdiisa uu yidhi fii xadiii anasin nebiguu ku yidhi sal lay waslam aw lidii qurmin mufdic waa kaan soo marnay soo ma lakiin wacan ibni laasin waxaa laga warin alkhusaaci qaala wuxuu ihi xamalana nabiyu nebigaana xambaaray sal ley waslam calaa ibilin geel korkiibuu nagu xambaaro min asadaqati zakada ka mid ah ila alxaji xajka xaggiisuu noogu xambaaray rawahu axmed baa wariyey wadakarahu lbukhaariyu tacliiqan bisiiqati tamriid wa ayuu tacliiq ku wariyey waxaa kaloo soo saaray ibnu sacd fi abaqaat ibn abi caasim fi alaxaadi ah, walmaani walaxaad ilaxaad buu ku keenay ibnu khusayma fi saxiixi abraani iyo xaakim xaakim wuxuu ku saxiixinaya xadiidka calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay xadiidka sanadkiisu waa xasan waxaa ku jira muxamed ibnu isxaaq baa ku jira wuxuu faa'iidaynayaa wa fii sabiilillaahida inay soo gudagelayso ka mid tahay in xoolaha sekada xajka wax lagaga bixiyo oo dadka xajka lagu leeyahay laga soo xajisiiyo sekadii xoolahaaga ka go'day dad ma ku xajisiin kartaa waay oo markaa xaggay soo gelaysaa waay siddeedda sinfi xaggay ka soo gelaysaa wa fii sabiilillaahida waxaa ka mida xajkii baa ka saas daraaddeed baa nebigu sal lay wasalam geela sakada ku yimid ayuu dadka soo xajinaya siin jiray si ay ugu soo xajiyaan marka waa sakadiioo loo isticmaalay xaj loo isticmaalay wa fii sabiil llahidaana la hoos geenaya marka macnaha ayb xadiiskan dambaa sii xoojinaya wacan ummi macqil alsadiya waxaa laga warinaya anna zawjaha ninkeedii jacala wuxuu yeelay bakran qaalin ayuu fii sabiili jidka alla dhexdiisa yeelay yani wuu waqfay w laga wadaa waqaf buu ka dhigay wa annahaa iyadu araadad waxay doontay alcumrata cumray doontay ninkeediibaa rati ay lahaayeen qaalin ay lahaayeen ayuu ka dhigay waqaf ka dhigay yani fii sabiil illaah bimacnaa wuxuu ka dhigay wax ilaahay leeyahy oo oon eh, isagu uusan lahaynoo eh, mxuu ahay madaxiisa ayuu waqfay wa annahaa iyadu araadad waxay doontay alcumrata cumro ayay doontay fa sa'alad waxay weydiisay zawjaha ninkeedii albakra qaalinka war qaalinka aan kusoo cumraysayta fa abaa wuu diiday qaalinkan waqaf ka dhigay ilahay dartii baan u bixiyey seed ugu soo cumraysan buu ku yidhi fa atat inabiya nebigay u timi sal lay slam fadakarad way sheegtay dalika arrinkaa lahu nebigay u sheegtay ayb fa amarahu nebigu wuxuu amray an yuctiyaha gabadha inuu siiyo qaalinka udhib buu ku soo xajide wa qaala rasuulu lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi alxaju xajku iyo walcumratu cumradu fii sabiililah min sabiili illah ah, jiidka allay ka mid yihi ah, wa fii sabiili lah jidka alla waxaa ka mida xoolahan lagu bixinayo waxaa ka mida mxuu ahaay xajkaa ka iyo cumrada raw axmed baa wariye xadiidku waa saxiix bishawaahidihi laakiin lafdiga cumradu waa shaad lafdiga cumradu ma waa shaad oo waxaa la gooni noqday ibraahim ibnu muhaajir nin la yidhaahdo oo daciif ah saas daraaddeed lafdigaasi ma sugna laakiin xadiidku wuxuu ku sugan yahay alxaju min sabiil illah ah, xajku wuxuu ka yahay ilaahay jidkiisuu ka mid yahay an yuusuf ibn cabdilaahi bnu salaam can jaddatii ayaydii wuxuu ka warinaya ummu macqil qaalad waxay tihi lammaa xaja markuu xajiyey rasuululahi sal lay waslam xajat alwadaaci xajkiisa wa kaana lanaa waxaana noo ahaadoon lahaan jirna bay tidhi jamalun rati fajacalahu wuxuu yeelay ratigii isaga ah abuu macqilin waa ninkeedii fii sabiililahi jidka alluu yeelay waqaf buu wa asaabanaa waxaana asiibay bay maradun xanuun baa nugu dhacay wahalaka waa dhintay abu macqil abu macqil oo ninkeediina sidii buu ku dhintay cudurkii baa dilay wa kharaja anabiyu nebigaa baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xajkii buu u baxay falammaa faraqa markuu ka soo faaruqay nebigu min xajatii xajkiisii ayaan ji'tu u imid bay tiri xajatulwadaac markuu ka soo laabtay ayaan rasuulka u imid sal alla alay waslam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa umma macqil ummu macqilay maa manacaki maxaa kuu diiday an takhrujii qaalad waxay tidhi laqad tahayanaa waan isdiyaarinay rasuul allow inaan idin raacnaan isu diyaarinay fahalaka waxaa dhintay abu macqilin abuu macqal baa dhintay macqil baanu ninkaygii ah wa kaana noo ahaa jamalun ratibaan lahayn huwa isagu alladii kii ah yaxuju ku xajinahay ratiguu ku xajinahayay baan lahayn fa awsaa wuu dardaarmay bihi isaga abuu macqilin baa dardaarmay fii sabiililahi jidka ilahay buu ku dardaarmay in ilahay jidkiisa laga dhigo la waqfo oo la sadaqeeyo sidaasuu dardaaran ka tegay sidiibuuna ku dhintay ayib hadda cid gaadiid kaloon idinku raacana ma lahayn halkii ratiyan ka naxnay gaadiid u haysannay ninkaygii baa dardaarmay oo fii sabiililahi ka dhigay aniguna wax kaloon gaadiida ma haysanoon idinku raaco ayib qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam falaa kharajta afalaa kharajti maxaad u bixi weyda calayhi ratigaa korkiisa maxaad ugu soo bixi weyday ood u soo kaxaysan weyde maxaa yeeley fa ina alxaja xajku min sabiili jidka ilahay buu ka yahay haddii ratigan jidka ilaahay lagu waqfay oo lagu sadaqaystay dee xajku jidka ilaahay buu ka yahay marka maxaad u soo kaxaysan weyde waa rawahu abu daawuud baa wariyey waxaa saxiixiyey xaakim dahabi ibnu khusayme iyo sheekh albaani xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynayaa oo hadda loo deliishanaya xajka in lagu bixin karo sakada sidaana waxaa qaba alimaamu axmed baabu maa yudkaru wixii la sheegu baabu yahay wixii la sheego oo soo arooray fi isticaabi alasnaafi qaybihii dhammaantood in la wada gaadhsiiyo sakada wixii ku soo arooray asnaaftu waa qaybihii sideedda ah sideed sinfimaynaa soo marin su jirtaa waxay tahay marka sakadii baad bixinaysa sideedda sinfiba ma inaad wada gaadhsiisaa laazim ah mise qayb ka mida ama laba qayboodoo ka mida waad ku gaabsan kartaa fuqara iyo masaakiin iyo khaarimiin iyo kuwa ka shaqeeya iyo kulli waxaan oo dhan in la wada gaadhsiiya miya loo yaryareeyo mise qayb ama laba qaybood haddaad ku bixiso waa kugu filanta masaladaa way masaladu ka hadla waana masala khilaafiya oo imaamu shaafici iyo riwaaya can axmed baa waxay qabaan in asnaafta dhammaantood la wada gaadhsiiyo waa waajib ayib culimmada kalena waxay qabaan ma ahee hal sinfi oo fuqarada ah wada siiso kugu filan haddaad jihaadka iyo haswiga ku wada bixiso halkaa sinfi kugu filan laazim ah inaad kulli wada mariso oo aad ku sinto laazim maaha waa masale khilaafiya maxaa loo daliishanayaa can ziyaad ibn اlxariin الsudaa'i loo daliishanaya qaal wuxuu hi ataytu waan imid rasuulalahi baan u imid sal lay waslam nabiga ballan baan la galay faataa waxaa yimid rajulu nin baa yimid faqaala markaasaa wuxuu hi acطinii min asadaqati nebiyow sekada wax iga sii sadaqada wax iga sii faqaala lahu rasuululahi sal lay slam rasuulka wuxuu ku yidhi ina allaha alle lam yarda raalli kuma noqonin bixukmi nabiyin nebi xukumkii walaa hayrihi iyo nebi hayrkii toona xukumkii fi sadaqaati sakooyinka dhexdooda ilaahay raalli kuma noqonin inuu nebi xukumo ama nebi kayrkiiba xukumo sakooyinka uma daynin waay nebina looma daynin cid kalena warkiisa iska baddaa sakooyinka cidna looma xilsaarin qaybintooda ilaahay baa toos u qaybiyey xataa nebiga raalli ugama noqon inuu qaybiyo ayb xataa xakama ilaa uu xukumay alle fiihaa sadaqaadka dhexooda huwa isagu xukumay oo isaga alla tabaara toos u tawaliyey qaybinta fa jaza'ahaa alla waa qaybiyey sakadii amaaniyata ajzaa'in sideed gabal buu alla u qaybiyey sideedda gabalde waa sideed aayaddu sheegtay wey faqarada iyo masaakiinta iyo caamiliinta iyo haarimiinta iyo wixii aan soo sharxayna wey fain kunta haddaad tahay buu nebigu sal lay slam min tilka aljzaa'i qaybahaa sideedda mid ka mida ah, haddaad tahay actaytuka waan ku siin buuri eh, ma tahay waay ayb rawa abu daawuud baa wariya xadiidka xadiidkaas sanadkiisu waa daciif waxaana ku jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi cabdiraxmaan ibnu ziyaad oo daciif ah baa sanadka ku jira sidaas daraaddeed buuna xadiidku daciif ku yahay xaafid ulmundiri sheekh albaani iyo hayrkood baa ku cilaynaya ma sugna marka xadiisku yuusan sugnaanine xaggee laga daliishaday siddeedda sinfiba hal la wada gaadhsiiye xaggee laga qaatay fa jaza'aha amaaniyata ajzaa'in halkaasaa laga qaadanaya siddeed buu ilaahay sakada u qaybiyey halkaasay kala baxayaan shaafici oo leeyihiin sideeddaba waa in lagu wada simooo la gaadhsiiyo ayb wa yurwa waxaa la wariyaa ana nabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi lii salamata sakhrin salamata bnu sakhrin wuxuu ku yidhi ninkii dihaarka idhab tag ila ilaa saaxibi sadaqati bani zurayq ree bani zurayq sakadooda ninka gacanta ku haya sakadii ree bani zurayq laga soo uruuriya ninka gacanta ku haya u tag oo faqul lahu ku dheh falyadfacaha ha dhiibo ilayka adiga ha kuu dhiibe farriin gaadhsiiyo niyo waa la ii soo amray ee ha ku siiyo markaa falyadfacaha saa u sheeg waa ha ku siiyo ilayka adiga xadiidkani waa qayb yar oo ka tirsan xadiis dheer oo ku yimid dihaarka yacni ninka xaaskiisa ku yidhaahda hooyaday dhabarkeeda kalaad iga tahay hooyadoo kalead xadiis dheer oo saa ku yimid qayb ka mida weeye yacni inta yaroo ka soo goostay xadiidkaana waa xadiis saxiixo waxaa saxiixinaya waa xasan baan dhihi laha waxaa saxiixinaya ibnu iyo xaakim iyo dahabi waxaa taxsiininaya tirmidi ibni xajar iyo sheekh albaani intuba way sugayaan waa suganya marka xaggee laga deliishanaya harka waxaa laga deliishanayaa idhab ilaa saaxibi sadaqati bani zurayq faqul lahu falyadfacha ah, ilayka ninkani xadiiska hadda waa iska qayb yar weeye laakiin ninkani dihaar buu sameeyey xaaskiisii buu yidhi hooyadayoo kale adigata ama dhabarkeedoo kadibna waxaa ku laaimay aaaro kafaaraa ku laaimtay gafaaradii buu raadiyey oo waayey waxuma haystu yidhi kadibna nebigu wuxuu ku yidhi ninkaas ree bani zuruq laga soo ururiyey gacanta ku hayo u tag oo qayb ha ku siiyo qaybtii waxna sadaqayso waxna adiga carruurtaada cun baa lagu yidhi xadiisku marka ah wuxuu doonaya inuu markuu yidhaahdo ninkaasi dihaarka sameeyey sakadii kafaara ahaan wax ugu laasimay baa lagaga bixiyey kafaara ahaan kafaara ahaan ha lagaga bixiyo laakiin hadana waa faqiir sooma faqiir isaga miskiinka iyo faqiirka markii waxan la siiyo ama kafaaraha isaga bixiyo lagu leeyo waajiba ah, ama waxbarasho isaga bixiyo ama ha ku tago isbitaal ha ku tago ama ha cuno taasi waa wax isaga u yaala laakiin siinta la siiyey waxaa xadiiska ka muuqata inuu faqiir ahaa wuxuu kafaarada isaga soo waayey macnaha saas weya ayb baabu taxriimi asadaqati cala bani haashim wa mawaaliihim duuna mawaali aswaajihim masaladaasi marka waxay u xoog badan tahay wax nas ah oo ku cad ma jiro oo dhahaya sideedda sinfiba ha lagu simo ha la wada gaadhsiiyo wax nasoo saa ku cad ma jiro saas daraaddeed sida raajixa waxa weeye hal qayboo qaybaha sekada haddaad siiso waa kugu filanta ka badan haddaad siiso way ka sii fiicanta laakiin hal qolo oo fuqarada ama masaakiinta haddaad siiso way kaa kaafinaysaa macana taxriimu sadaqati sekadii xaaraamnimadeedu baab u yahay ay xaaraan ka tahay calaa bani haashim wa mawaaliihim iyo addoommada ay xoreeyeen duuna mawaali aswaajihim xaasaskooda addoommaday xoreeyeen maya masaladani waxa weeye sekadu waxay xaaraam ka tahay reer bani haashim reer bani haashim oo qoyskii nebigeennu ka dhashay ah salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kalooy xaaraam ka tahay iyagu addoommaday xoreeyeen mawaalida waxaa la dadka addoommada ah oo la xoreeyey marka reer bani haashim sekadii xaaraan bay ka tahay inay qaataan addoommada ayagu ay xoreeyeenna iyagay la xugum yihiin oo iyagana sekadu xaaraan bay ka tahay laakiin xaasaskooda iyaga reer bani haashim xaasaskooda addoommada ay xaasaskaasi xoreeyeen ayaga sakadu xaaraanka ma aha taas maana ilaan iyagu xaasnibay ku yimaadeen soo maa cidda ay sakadu xaaraan ka noqonayso waa reer bani haashimka ciddii ku abtirsata wa ama xaasaska xaasnimo ku timid addoonteedu ama addoommadeedu ayaga sakadu xaaraan ka noqon mayso saasuu doonayaa inuu sheekhu yidhaha alahu tacala canhu qaal wuxuu hi ahada wuxuu qaatay alxasan ibnu caliyin xasan ibnu cali ibn abi aalib weeye nebiga wiilku awowga u ahaa tamratan timir ayuu qaatay oo min tamri sadaqati sakada timirteedii ka mida ah. xabad timir ah oo sakada ka soo jeeda ayuu qaatay fajacalahaa markaasuu yeelay fii fiihi afkiisuu yeelay afkuu gashaday faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi kahin kahin Ah. ama ama ama inta waa la arkeeya waxayna macnuhu waxa weeyaan waa ahwa ah. ilmaha carruurta yararkaa marka eh, eh, shay loo diidayo shay mustaqdar ah oo eh, la qurunsado ilmaha markaad ka celinayso soo ah ah ma kahin kahin waa ah ahdaas waa marka yani waxa weye e, e, yani uu nebigu sal lay slam wuxuu inuu ka celiyo irmi gan buu nebigu ur sal biha iyada gan tuur amaa calimta miyaadan ogayn xasanow annaa annagu laa na'kulu inaanaan cunin asadaqata zakada inaanaan cunin sadaqada midda oo mustaxabka ah iyo midda zakadee waajibkaa ah, labadaba inaanaan cunin sooma ogid buu iska tuur xasan marka waa wiil yar muttafaqun calayh walimuslim muslim waxaa u sugnaaday innaa annaga laa taxilu xalaal ma aha lanaa annaga asadaqatu sadaqadu iyo sakadu xalaal nooma ah waataan soo marnayo waxayna xalaal ugu ahayn liannaha min awsaakhi nnaas somayna soo mar ah, dadka wasakdoodii way sadaqaadka xoolaha laga bixiyo iyo sakawaadka iyo xoolihii bay daahirisay marka waa xoolaha ka baxday way ama jidhkaba nadiifisay sidaas daraaddeed baan aalubeytka loo ogolayn waa laysla ogolyahay aalubeytka inaan loo ogolayn laakiin aalubeytkii baa laysku khilaafsanya aalubeytku yeyihiin mid waa laysla ogolyahay aalubeytko ree bani haashim wixii ka islaamay waa inay gelayaan aalubeytka waa laysla ogolyahay oo maalan waxaa soo gelaya aalu caliyin iyo aalu caqiil iyo aalu jacfar iyo aalulxaari ibn cabdilmualib iyo aalulcabaas ibn cabdilmualib saas man yani cabaas waa nabiga adeerki xaari isaguna sidoo kale ninka la yidhaahdo cali iyo caqiil iyo jacfarna waa ilmo abu aalib marka abulahab baa laysku haystaa isagana nebiga sal lay slam adeerkii ahaa wiilashiisii ma waxbaa ka islaamay mise kama islaamin kutubta siyarku waxay sheegayaan in laba nin ay islaameen qolana waxay leeyihiin wax cad looma hayo marka wixii qolyaha ka farcamay oo reer bani haashim ah oo haashim ku abtirsada inay aalu baydka yihiin layslama diidanaa ama caqiil ku abtirsada ama jacfar ama ali bn abi aalib ama cabaas bn cabdilmualib qolyahaas waxaa laisku khilaafsan yahay qolyaha ku abtirsada mualib mualib waa haashim walaalkii waay ilan waa ilmo cabdilmunaaf soo ma cabdilmunaaf afar wiil buu dhalay labadan marka haashim iyo mualib baa si gooniya isu xiga xigtaduna xagga dhalashada ma ahee carruurtii ka farcamay baa si uun bahwadaagu ahaa oo reer bani haashim markii la go'doomiyey oo carabta inteeda kale isugu tagtay nebiga dartiina loo go'doomiyey reer mualib banulmualib baa go'doominta la galay labadii wiila kale walaaladooda ahaa wixii ka farcamayay carabtii kale cadaadinaysay bay ka mid noqdeen marka banulmualib iyo banu haashim nebigu wuxuuhi waa shay waaxid ah banulmunalib iyo banuu haashim sidaas daraaddeed baa waxay leeyihin culimmada qaarkood reer bani haashim keliya meahee munalib wixii ka farcamayna aalu beytka aan sakada loo ogolayn bay ka mid yihiin sadaqada ayib waana ra'yiga ay qabaan imaam shaafici iyo hayrka ay qabaan wacan abi raaficin mawla rasuuli lahi sal lay slam meeshaa marka waxaa soo gelaya soomaalida wixii aalubeytka ku abtirsada oo abtir ahaan halkaa ku abtirsaday waa inayna sakadiiyo sadaqaadka qaadanin soomaali dhammaanteed aalubayd bay iskalis haddana sadaqaadkiiyo sakadii waa laga kari laa'e waladuu sidhe sooma qolo caqiil bay iska riday caqiil bay ka galaan qolo jacfar baan ka galaabay bay dhahaan qoloba meel bay ka galaan bal adugu sidhe haddana maca daalika sakana ka kari maysid sadaqana ka kari maysid marka waxna waa wax aan la hubin oo uun abtir rasmioo gala aan la garanaynin waxna waa dad abtir rasmiya haysto oo silsilada abtiroo leh ciddii marka og oo ku abtirsata oo aan abtir kaleeto haysanin in loo salimo oo loo ogolaado waa laazim leanna dadka abtirkooda sideedaba lama galo wixii ruuxu uu sheegto wax cadow burinaya haddaan la helin sidaasaa loogu nabadgelinaya laakiin axkaamta waa inuu qaato aalubayd baan ahay marka la faantamahayo markay xoole yimaadaanna mxuu ahay aalubayd meeye la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan way taas marka in lagu baraaruga wey وan abi raaficin mawla rasuuli lahi sl lay slam ana rasuul lahi sl lay slam wuxuu diray rajula nin oo min bani mahzuumin ah sadaqati sadaqada korkeedu u diray sakada wey faqaala markaasa wuxuu uhi liabi raaficin abu raafic wuxuu yani inuu sakada soo uruuriyuu nebigu u diray ninkaa fa qaala ninkiibaa wuxuu yidhi liabi raaficin abu raafic wuxuu ku yidhi isxabnii warniyahu iraac kaymaa tusiiba si aad wax uga hesho minhaa sakadan la soo ururinaya si aad wax uga hesho abu raafica uu iraac leeyahay waa mawlaa rasuulillaah waa nabiga mawlihiisa waa ninkaasuu iraac leeyahay qaala markaasaa wuxuu yidhi laa maya kuma raacayo xata aatiya ilaa aan u tago rasuul allahi sal lay slam faas'alhu aan weydiiyo ilaa aan nebiga u tagoon soo weydiiyo ku raaci maayo kunana soo uruurin maayo fanalaqa waa tagoo fasa'alahu markaasuu nebiga weydiiyey faqaala nebigu wuxu uhi sl lay slam ina asadaqata zakadii laa taxilu xalaal ma aha lanaa annaga xalaal ahlu beytka haddaayahay wa ina mawaaliya alqawmi dadka addoommaday xoreeyeenna min anfusihim ayagay ka adigu mawlahanagii baa tahay aalubaydka mawlihiisii baa tahay annagana sakadii sadaqadu xalaal nooma ah mawaalida la xoreeyeyna kuwa xoreeyey bay ka mid yihiin saas daraaddeed mawalida aalubaydka sida aalubaydkaba sakadu xaaraan uga tahay bay iyagana xaaraan uga tahay atiba wrisa adiika ilabna maaja waaxaxu waxaa saxiixiye atirmidiyu kadalika sheh albaanina waa saxiixinaya an ummi caiyata radia allahu tacaala anha qaalad waxay tidhi bacaa wuu diray ilaya aniga rasuululahi baa iisoo diray sal lay slam bishaati neef adhi ah oo min asadaqati sadaqadiiyo zakada ka mid neef adhioo zaka ku yimid nabigu iisoo dhiibay bay tidhi fa bacatu markaasaan diray bay tidhi neefkii adhig ah ilaa caaishata caaisha xaggeedaan u diray minhaa shaatadii xaggeeda bishayin shay baan u diray minhaa shaatada xaaluu ka mid yahay bishayin shay u diray yacni neefkii adhig ah way qashay hilibkii qaar ka mid ay caaisha usii dhiibtay marka falamma jaaa markuu yimid rasuululahi sal lay slm rasuulku markuu guriga yimid ayaa qaala wuxuu hal cindakum min shayin caaisha wuxuun ma haysaan wax la cuno wax guriga yaalla ma jira waxaan la yaal faqaalad markaasa waxay tidhi laa maya rasuulilaahi ilaa laakiinse ana nusaybata waa magaca ummu caiya ilaa nusaybata ayaa bacaat ilaynaa noo soo dirtay min ashaati neefkii adhiga ah xaggiisa allatii midaasoo bacadtum aad u dirteen bihaa iyada ilayha xaggeeda bihaa shaatada ilayha iyada aad u dirteen tiibay wax ka mida noo soo dhiibtay marka hilibkaa ay soo dhiibtay ee neefka sadaqada aad ugu soo dhiibteen qayb ka mid ah hilibkaasaa guriga wax ka yaalla ayib faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam innahaa iyadu qad balaqad way gaadhay maxillahaa wakhtigii iyo meeshay noogu xalaaloobi lahayd way soo gaadhee keen buu ku yidhi ah. rawah waxaa wariyey muttafaqun calayh bimacnaa waxaa laga wadaa ummu caiya ayada markii la siinaya sakay ahayd ayaduna caaisha iyo guriga nebigay hadiyad u siisay mar hadday hadiyad noqotay oo annaga hadiyad nagu soo gaadhay wakhtigiiiyo meeshay noogu xalaaloobi lahayd bay timida keen buu ku yidhi waa sidii bariira qisadeedii oo kale waay bariira mawlaatu caaisha iyadana waxay gurigay joogi jirtayoo caaisha xoraysa marka eh, eh, sidaasoo kalea loogu soo sadaqa la soo siiye waxbaa la siiye marka nebigu saasoo guriguu yimid caaisha markaasay ku tidhi eh, bariiro wax lagu soo sadaqaystay baa yaalla markaasuu ku yidhi bariirana sadaqay u tahay annagana hadiyaday na siisay weeye keen buu ku yidhi bimacnaa marka wuxuu wuxuu isku bedelayaa gacanta hore ee sadaqada la siiyey ama sakada la siinayo magac sake ama madaca sadaqay ku tegaysaa gacantaasi sii dhiibidda ay sii dhiibaysana niyada ay ku bixisay ku xidhan tahay hadday gacantaa sadaqa iyaduna ka sii dhigto aalubaytka uma bannaana maxaa sadaqada iyo hadiyadda udhexeeya ya niyadaa udhexaysa niyadaa kala duwaysa hadiyadda inta badan waxaa la yidhaahdaa maamuus baa la socda waxaan aad ruuxa siinayso inta badan baahi uma siinaysa lakiin waxaad ku siinaysaa qadarin ruuxaad qadarinayso oo wixii aad siiso ee aad ku qadarinaysaa waxaa la yidhaahdaa hadiyad sadaqadana inta badan macnaha macno ka gedisan baa loo isticmaalo inta badan baahi baa loo siiya ruuxa marka wixii hadiyad ah aalubaydka waa u bannaanyahay laakiin wixii sadaqa iyo zaka uma bannaanayn an juwayriya bint xari ana rasuul lah sl l sl rasuulku dahala waa galay calyaha korkeed u soo galay faqaala markaasa wuxuu nebigu sl l sl hal min acaam juwayriya wax raashiina ma yaalla waa xaaskii nebiga sl l sl faqaalat markaasa waxay tidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay bay tidhi maa cindanaa acaamun wax cuntaa agtayada ma taallo ma yaalla ilaa cadmun laf mooye min shaatin neef adhya xaggii ka neefka adhigoo uciyathaa la siiyey mawlaatii addoontaydii aan xoreeyey oo min asadaqati zakada ama sadaqada ka ah. yani waxay tidhi laf neef adhiga ka soo jeeda neefka adhigana waxaa la siiyey bay tidhi gabadh aan xoreeyey ayaa la siiyey oo addoontayda ahaan jirtay ayaa la siiyey neefka adhiga neefkii adiga ahaa laf ka mid ah umbaa guriga taalla u fiirsa neefku waa sadaqo sooma yaa lagu sadaqaystay addoon ay leedahay xaasaska nebiga mid ka mida oo ah juwayriya addoonay xoraysay oo mawlaheediia taasaa iskale laftaas hilibkaabaa taalla marka fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam qadimiiha keen buu ku yidhi faqad balaqad way gaadhay maxillaha meeshii ku xalaaloobi lahayd ama zamankay xalaaloobi lahayd way soo gaadhaye keen buu rawa axmed baa oo muslim kii horuu la yahayo wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo u deliishado xaasaska aalubaydku ay qabaan addoommada ay xoreeyeen ayagu xukumkii addoommada aalubaydkaoo kale ma qaadanayaane ayaga sakadii sadaqadu waa u bannaanta sooma ma maxaa yeelay nebiga xaaskiisa juwayriyata binti alxaaris addoonteedii ay xoraysay sakaa la siiye sadaqaa la siiye waa u bannaanaatay marka marka xaasaska aalubaydka mawaalidooda sakadu waa ku baxdaa ayaga xalaalka maaha waxaa muran ka jira xaasaska nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ama xaasaska aalubaydku guursadeen ama nebigaba xaasaskiisa dheh aalubaydka ay sakadu xaaraanta ka mid tahay ma ku jiraan mise kuma jiraan si guud inay aalubayd yihiin shaki kuma jiro oo aayadda qur-aanka fi suurati اlaxzaab alla ku sheegay tobaarak wa tacala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahl اlbayt aayadda siyaaqeedu waxay ka hadlaysay xaasaskii nebiga sal lay slm marka xagga ixtiraamka iyo axkaam fara badan ahlubeytka way gelayaan laakiin xagga zakada iyo diidadeeda iyo sadaqada iyo diidada loo diidayo ma ka mid yihiin mise ka mid maaha jumhuurtu waxay qabaan iyo culimada badankoodu xaasasku inaysan dhankaas aalubayd ka ahayn axkaamta kale aalubayd ka yihiin laakiin xagga sakada xaaraamnimadeeda ma ahe dadka kaley ula mid yihiin oo way qaadan karaan waa la siin karaan bay qabaan ee aalubaydku waa dadka abtirka ku imaanaya oo ree bani haashim ama banilmualib ah sida laysgu khilaafsanya banimualibkaasa laysgu khilafsanya saa horey buu sheegay hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cla nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm